asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii afraad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab alxamdu qala almualifu raximah llahu tacaala babun ama baabu man xaqaqa atawxiida dakala aljanata bigayri xisaab wuxuu baab u yahay man xaqaqa ciddii taxqiijisa oo si dhaba ula timaada altawxiida tawxiidka ruuxii taxqiijiya dakhala inuu gelayo aljannata jannada inuu gelayo bigayri xisaabin isagoon lala xisaabtamin isagoo macnaha aan la xisaabininoo xisaabta lagu adkaynin kaasuu baab yahay macnaheedu waxa weeye tawxiid buuxa oo dhamaystiran oon kala dhimanayn dhinkii ilaahay ula yimaada subxaana watacaala oo iimaan kamila ah ula yimaadaay jannada ilahay buu geli subxaana watacaala isagoon laga horumarinin cadaab iyo xisaabtoona xisaabta waxaa laga wadaa xisaabtu laba qaybood wey mid waa in lagula lafaguro wixii camaleed adduunka la timid kii yaraa iyo kii weynaaba oo munaaqashatu lxisaab baa la yidhahdaa xisaabta oo lagugu adkeeyo la dhiraan dhiriyo taas waa nooc marka ciqaabta ka nimi ka mida wey waa kii nabigu dhihi jiray sal lay slam man nuuqisha alxisaab cudib ninkii xisaabta lala lafaguro waa la cadaabay buu nabigu uri salawatullah waslamu caleyh xisaabna waxaa la yidhaha carab baa la yidhahdaayo addoonka wixii camal camale uu la yimid ayaa loo soo bandhigi xumaantiisii adduunka ayaa la bari oo loo sheegi tan ma gashay oo taa ma gashay oo taa ma gashay oo taa ma gashay isagoo weliba meel qarsoon oo asturan loogu bandhigayo ee khalaa'iqda horteeda aan loogu badhigayn taana carab baa la yidhahdaa waa nooc taas dambe marka een had sheegaynay iyadu yani dadka muwaxidiinta xataa tawxiidka kaamilkaa la yimid waa la marin maxaa yeele dhibba male taas dhibba male laakiin middan uu leeyahay xisaab la-aan bay jannada gelayaan waa xisaabtaasi adag ee macnaha dhibka badan haddii aan dee xisaabtaa la marinina cadaab inaan lasii marinaynin ba iska cadaan macnaha man xaqaqa tawxiida tawxiidka taxqiijintiisa waxaa laga wadaa inuu tawxiid barxla ilaahay uula yimaado isagoo oo ilaahay keli yeelaya tawxiidkiisaana waxba ku barxaynin oo shirkiga iyo bidcooyinka iyo macaasida iyo waxaasoo dhan tawxiidka ka hufay tawxiid noocaas hadduu la yimaado wey dakala wuxuu gelayaa ruuxaasi aljannata jannada ayuu gelayaa bigayri xisaabin xisaab la-aanteed isagoon xisaab adag la marinin ayaa jannada la geyn wa qawlihi tacaala buu baab u yahay ina ibraahima kana ummatan qaanitan lilahi xaniifan walam yakun min almushrikiin ina ibraahima nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam kaana wuxuu ahaa ummatan hogaamiye diineed buu ahaa qaanitan oo ilaahay daacadiisa laazima qaanitan lilahi daacada ilaahayna laazima oo ilaahay adeeca xaniifan xag alla u jeedsaday dhinac kaloo dhanna ka jeedsaday walam yakun mana uusan ahayn min almushrikiina gaalada ka mid muusan ahayn kuwa ilahay wax la wadaajiye ibraahim maalin maalmaha ka mid a ah, muusan ka mid noqonin ummada waa inagii soo marnay macaanida ay qur-aanka ku timaada waxaa ka mid a ah, ninka hogaamiyaha ah ee weliba xagga diinta hogaamiyaha ku ah ee la raacsan yahay yaa umma la yidhahda nabiyullaahi ibraahim buu marka ilaahi subxaana wa tacaala magacaa ku sheegay ummada asalkeeda waxaa la yidhahdaa jamaacada la kooxda la yidhahda waxaa ummo loogu sheegay wixii sifaad iyo tilmaamo jamaaca ay lahaan jirtay kooxi lahaan jirtay baa nabiyullahi ibraahim isugu tagtay hadday geesinimo tahay haddii ay cilmi tahay hadday hogaaminimo tahay hogaami ay tahay hadday khayr barintaho dadka khayr loo sheego yani waxa weye in alle intii dadku u qaybsanay sifaad ee la kala lahaaye jamaaca kale lahaan jirtay ama koox u qaybsanayd baa nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam isugu tagtay isagoo keligii ah saas daraaddeed baa ilaahi subxana watacaala uu yihi umma ayuu ahaa ummad keligiiya buu ahaa maxaa yeelay isagoo keligii ah ayuu wuxuu muwaajiheeyey yani ummad wax alle wixii kownka markaa ka jiray shirkiyaadka iyo khuraafaadka ku jiray buu ka hortagay markaasu wuxuu kula dagaalamay af iyo adinba yani afku kala dagaalamay oo gacantiisu kula dagaalamay iyo adinkiisa kadibna waaba kii ka hijiroodayo ilaahay subxaana watacaala daraaddii ugu cararay yani waactazilukum wamaa tadcuuna min duuni illah idinkiiyo waxaad ilaahay keyrkii ahayd caabudaysaaanba waa idinka tegey oo waa idinka fogaanaya macanaa waa kii iskaga tegey marka ilahay subxana watacaala ammaantaas u jeedinaya tilmaanta labaadee lagu tilmaamay waxa weye qaanitan lilah qunuudka waxaa la yidhahdaa asalkiisa dawaamu aaca ruuxu daacada ilaahay iyo ka amarqaadashadiisa markuu daa'imo oo laazimo ayaa qaanidka la yidhahdaa marka wuxuu laazimi jira oo daa'imi jiray daacada ilahay nabiyullahi ibraahim calayhi salaam waxaa kaloo lagu tilmaamay xaniifan xaniifka asalkiisa waxaa la yidhahdaa ruuxa wagdaha leh ama lugaha godgodan ayaa asalka luqada la yidhahdaa xaniifka kadib baa waxay u isticmaaleen carabtu toosnaantay u isticmaaleen waxa toosan min baabi tafaa-ul ayagoo macnaha waxa weye u rajaynahayo oo u saadaalinahay ka lugaha godgodan inay luguhu u toosaan iyo xaniif u bixiyeen xaniifkii marka toosni bay u isticmaaleen sida ruuxa la qaniinay ee ladiiqa aba ay u yidhaahdaan saliim saliim bay yidhahdaan ruuxa la qaniinay saliimkana ruuxa fayow baa la yidhahda waa min baabi tafaa-ulo waxaa loo saadaalinahayaa inuu bogsoodo oo qaniinyada ka kaco marka xaniifka asalkeeda saasaa la yidhaahdaa laakiin waxaa laga wadaa halkan toosnaan baa laga wadaa nabiyullahi ibraahim calayhi salaam wuxuu ka jeedsaday oo uu ka tegey adyaantii kaleo dhan diinta ilaahay iyo xagga ilaahay buu qaabilay wax kaloo dhanna waa ka jeedsaday xaniifka saas wa mana uusan ahayn nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam kuwa ilaahay wax la wadaajiya muusan ka mid ahayn waxay raddi ku tahay nimankii la odhan jiray yahuudda iyo nasaarada maxaa yeelay labadaa kooxood labaduba waxay leeyihiin ibraahim anagu ahaa yani yahuudi buu ahaa iyo yahuudi leedahay nasaarana maxay leedahay nasraani buu ahaa ilaahay subxaana watacaala labadaba wuxuu ku radiyey diinta hadda yahuudi haysataay waa diin shirkiyaad ku salaysan oo tawxiid ka maqan yahay diinta ay haystaan nasaaradu hadduna hadda ay haystaan ay bedeleen ee diinta nabiyullahi ciise oo la bedelayana ayaduna waa diin shirkiyaad iyo khuraafaad ka dhex buuxaan nabiyullaahi ibraahimna weligii shirki ma marin mushrikna ma ahayn sidaas weyaan ina awla nnaasi biibrahima laladiina itabacuuhu wa hada nabiyu waladiina aamanuu dadka ugu xiga ma mataqaana nabiyullahi ibraahim yahuudiyana maaha nasraaniyana maaha waa dadkii raacay iyo nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh iyo inta rumaysan wa kuwaasaa nabiylahi marka wuxuu ilahi subxaana wa tacala ka anfiyey nabiyullahi ibraahim shirkii buu ka anfiyey maxaa yeelay tawxiidku hogaamiye ku ahaayo qudwa wey waxaa lagaga daydaa tawxiidka iyo fidintiisa iyo u dagaalamidiisa iyo ayaa nabiyullaahi ibraahim lagaga daydaa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam ina ibraahima ibraahim kaana wuxuu ahaa ummatan hogaamiye diineed buu ahaa oo dadka khayrka bara macallim khayreed buu ahaayo hogaamiye ah qaanitan ayuu ahaa ama qaanitan xaal uu yahay mid adeecayo ilaahay daacadiisa lilaahi ilaahay mid adeecay ilaahay daacadiisa mid u go-ayo daa'imaya xal xaniifan oo toosan oo ka tegey oo ka jeedsaday adyaanta kaleo dhan diinta ilahi subxana wa tacaala qaabilay walam yakun mu uusan ahayn min almushrikiina gaalada ka mid maaha bal wuba la dagaalamay gaalada shirki iyo mushrikiinba nabiyullahi ibraahim waxa muusan u reebanin in alla intay awooddiisa waa ku bixi ilaahayna subxaana wa tacaala yani wuxuu inoo sheegay inay dayasho wanaagsan inoogu sugan tahay nabiy llahi ibraahim qad kaana lakum uswatun xasana fii ibraahima waladiina macahu id qaluu liqowmihim ina buraa'au minkum wa mima tacbuduuna min duni illah kafarna bikum wabada baynana wa baynakum alcadaawatu walbagdaau abada xataa tu'minuu billahi waxdah yani dadkay ka dhasheen iyo tolkood ayaa kooxdii nabiy ibraahim uu hogaaminayay muminiintaabaa waxay ku yidhaahdeen idinka iyo waxaad wadataan iyo gaalnimadiinna beri baanu idinka nahay yani kala tagna weligeena isu imaan mayno saaxiibi mayno heshiin mayno ilaa aad iimaanka soo gashaan ood islaanimada qaadataan intaad mabdaca haysataan meel isugu imaan mayno wy maana taas marka dayasho wanaagsan baa idinku sugan nabiyullahi ibraahim calayhi salaam aada kaga dayataan wa qaala wuxuu yihi rabbi subxaana wa tacaala waaladiina hum birabbihim laa yushrikuun waxaa la tilmaamaya oo la sheegay tilmaamaha dadka mu'miniinta ay leeyihiin waxaa ilahi subxana watacala u yihi ina aladiina hum min khashyati rabbihim mushfiquun waladiina hum biaayaati rabbihim yu'minuun waladiina hum birabbihim laa yushrikuun waxaa lasii waday ulaaika waladiina yuutuuna ma aatow waquluubuhum wajila anahum ilaa rabbihim raajicuun ulaaika yusaaricuuna fi lkhayraat halkaasuu khabar ku dhacaya macana ina aladiina kuwa hum iyagu min khashyati rabbihim rabbigooda cabsidiisa darteed mushfiquuna la baqaya iyo waladiina kuwa hum iyagu biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisa kawniga iyo kuwa tanziiliga labadaba yu'minuuna rumaynaya iyo waladiina kuwa hum iyagu birabbihim rabbigood laa yushrikuuna waxba la wadaajinay haddii nabiyullahi ibraahim tilmaantaa la siiyey waxaa tilmaantaasoo kale la siiyey atbacdii nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh dadka raacay nebi maxamed oo isagana sal alay wasalam oo iyagana lagu tilmaamay inaysan ilaahi subxaana watacaala cidna ayna la caabudin oo cidna aynan wax ugu darin bal ay u gooni yeelaan ilahi subxaana watacala cibaadada inay u gooni yeelaan taasuu ilahay ku tilmaamay ayib marka waa awliyada ilahi subxaana watacaala tilmaanta lagu yaqaano wey maxaa yele dadka atbaacda nebi maxamed raacay salawatulli wasalaamu caleyh yaa ilahay awliyadiisii ah awliyada waa dadka ilahay ku tilmaamay aladiina aamanuu wa kanuu yattaquun iimaan iyo taqwo dadka laga helay wey waana atbaacdii nabiga sal lay waslam iyo sharcigii uu la yimid dadka ku dhaqma ayaa awliyada ilaahay dadkaana shirki kuma dhacan dadkana uguma yeedhaan inay iyaga caabudaan oy u yeedhaan bal way kala dagaalamaan waxyaalahaas ilahay xuquuqdiisa subxaana wa tacaala ayay u dagaalamaan marnabana ilahay cid ahayn subxaana wa tacaala uma yeedhaano wax ma weydiistaan can xusayn ibni cabdiraxmaan xusayn ibni cabdiraxmaan waxaa laga warinaya qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa buu yihi cinda saciid ibni jubayr saciid ibnu jubayr baan ag joogay buuri saciid ibnu jubayr waa taabicigii jaliilka ahaa wey cabdullahi ibni cabaas ardadiisa ragga ugu waaweyn wey fa qaala wuxuu yidhi saciid baa odhanaya ayukum kineebaa ra-a arkay alkawkaba xidigii alladii xidigaasoo inqada dhacay albaarixata xalay xidigii xalay dhacay yaa arkayey yaa soo jeeday markaa w maana oo xidiga arkay fa qultu waxaan ihi haddaan xusayn ahay ana aniga ayaa arkayey uma qultu markaasa waxaan idhi amaa laakiinse amaa baraarugey wey macnaha amaad macnaa waxa weye alaa oo kale la macno tahay istiftaaxiye wey amaa baraarugo soo jeesadee innii anigu laakiin lam akun maanan ahayn fii salaatin salaadta maanan ku jirin walaakin ludiqtu waa lay qaniinay maxaa aminkaa kusoo jeediyey wey su-aashu wuxuu ka jawaabayaa hadalkaa markuu leeyahay ishkaal baa meesha soo geli kara meeshaas tuhmo soo geli karta iyo mala soo geli karuu meesha ka saaraya markuu yidhi anaa arkayay oo waan soo jeeday iyo wuxuu ka cabsaday in la moodo inuu salaad kusoo jeedo oo salaadii cibaado u taagnaa wuxuu marka ka cabsanayaa camal uusan la imaanin in la moodo oo lagu tuhmo inuu la yimid oo saalix ah camal saalix ah oo uusan la imaanin in loo tiiriyo oo loo maleeyo taasuu ka dagaalamaya saas daraaddeed bu wuxuu yihi war salaad iyo kuma soo jeedin cibaado toone oo salaad kuma jirin laakinii ludiqtu waxay soo jeediye waa la qaniinay hangaraliyo yani wax qaniinay wax un baa i qaniinay halka ka mid qaala wuxuu yihi marka saciid baa wuxuu ku yidhi famaa sanacta maxaad samaysay markii lagu qaniinay maxaad yeeshay qultu waxaani irtaqaytu yani riwaayo kale oo muslim istarqaytu dad igu tufa ayaan qabsaday wey in laygu tufo oo laygu akriyo qur-aan iyo ducooyin iyo ayaan codsaday qaala wuxuu yihi famaa xamalaka maxaa kuu geeyey calaa dalika arrinka maxaa kugu xambaaray maxaa kuu geeyey inaad dad u yeerato tirado warkaalaya ha laygu tufo waa lay qaniinay maxaa daliil wy mana maxaad uhaysataa arrinkaa isaga qultu waxaa idhi xadiidun xadiis baa igu xambaaray oo xadahanaahu uu noo sheegay ashacbiyu caamir shacbi uu noo sheegay camr bnu sharaaxiil shacbi taabici w isaguna xadiid uu shacbi noo sheegay baa arinkaa ii geeyayo yani igu xambaaran u daliishanaya qaala wuxuu ihi wamaa xadaakum shacbi muxuu idin sheegay qultu waxaa idhi xadahanaa wuxuu noo sheegay oo nooga warramay can buraydata bni lxusayn ninkaas saxaabigaa ah buu nooga waramay anahu burayda qaala inuu yihi laa ruqyata yani tufidi ma jirto ilaa min caynin il in laysaga tufo mooyaane aw xummatin ama ama macnaha qaniye in layskaga tufo mooyaane yani burayda ayaa macnaha waxa weeyaan uu ka warinayaa anahu burayda qaala inuu yidhi isagoo nabiga ka warinay xadiidka rafcinay ama burayda xadatanaa can buraydu nooga waramay anahu nabigu qaala inuu yidhi laakiin burayda in loo daaya fiican burayda wuxuu yihi oo nabiga ka sheegay salawatulli waslamu aleyh inuu nabigu yidhi tufid laysku tufo ma ay jirto ilaa in layskaga tufayo il ruuxa ku dhacday in lagaga tufayo mooyaane ama qaniinyo la qaniinay in lagaga tufayo mooyaane yacni cudur iyo xanuun laysku tufo oo ay tahay in layskaga tufo ma uu jiro ilaa inuu ama qaniinyo yahay ama uu yahay il iyo dhabasho ruuxa la dhabtay oo macnaha la ileeyey mooyaane labada arrimood mooya wax kaleeto yaani waxa weeyaan tufidii ma jirto ayuu sheegay burayda marka saa loo sheegay qaala wuxuu yihi saciid qad axsana horta wuu wanaag sameeyey man intahaa ninkii ku gaabsada ilaa maa samica wuxuu maqlay war wuxuu maqlay oo soo gaadhay oo nebiga ka soo gaadhay ninkii ku camal falay horta xumaan lama imaanine wanaag buu la yimi maxaa yeele cilmi soo gaadhay buu ku dhaqmay saa daraaddeed xadiidkaas hadduu kusoo soo gaadhood ku dhaqantay ceeb malihid wey walaakin xadaanaa waxaase loo warramay buu yihi annagana ibnu cabbaas can inabiy buu nooga warramay sal ly waslam anahu nabigu qaala inuu yii curidat calaya waxaa dushayda la bandhigay oo la iisoo bandhigay alumamu ummadihii baa la iisoo bandhigay yani ummadihii hore ayaa la iisoo bandhigay oo lay tusay fara-aytu waxaan arkay buuri nabigu sal alay slam annabiya nebi ayaan arkay nebiyada ka mid a ah. wa macahu la jirankiisa nebigaa waxaa la socda alrahdu dad koox ah koox baa la socoto yani laba ka badan tobanna ka yar koox dadu wataa wnabiya nebina waan arkay wa macahu la jirankiisa isagoo ay yihiin oy la socdaan alrajulu hal nin baa la socda aw warajulaani iyo laba nin nebi kalaan arkayo dadba wuxuu ka naxaa oo uu wataa nin ama laba nin nin iyo laba nin baa la socda wnabiya nebina waan arkay buuhi walaysa xaal uusan ahaanin macahu la jirankiisa axadun buuxna nebi keligii socda oo ummadan inta loo diray hal mid aan soo helinna keligii iska socdana waa arkay id markaa intaa markii la tusay kadib id markaasaa rufica lii waxaa la ii kor yeelay sawaadun bidhaan ama mudutuul cadiimun oo weyn sawaadka waxaa la yidhahdaa mudutuusha ama bidhaanta kuu muuqata laakiin si fiican aynan kuugu muuqanin yani macaalimteeda si fiican aadan u garanayn yaa sawaadka la yidhahda bidhaan baa meel iga muuqatay fadanantu waxaan maleeyey buuri anahum iyagu ummatii ummadaydi inay yihiin faqiila lii waxaa laygu yidhi haadaa kani muusa muuse wey waa nabi muuse iyo wa qawmuhu tolkii nabi muuse iyo dadkii loo diray weeyaan mudutuusha iyo bidhaantaa iyo dadkaa meeshaa ka muuqa fa nadartu waan fiiriyey buuri fa idaa markaa haddana sawaadun bidhaan ayaa ah cadiimun oo weyn bidhaan weyn iyo dad aad u badan ayaan haddana arkay fa qiila lii waxaa la yidhi haadihi midani ummatuka ummadda ummadaadigu ee nebigu wa macahum waxaa la jirankooda la socda sabcuuna alfan toddobaatan kun yadkhuluuna oo gelaya aljannata jannada gelaya bigayri xisaabin xisaab la-aan walaa cadaabin iyo cadaab la-aan iyagoon cadaab lasii marinin bay toos jannada ugeli xisaab adagna aan la marinin waxoogaa intaa ma qabtaan haa waa qabnaa jannadaba galaba toddobaatan kun oo noocaasa la socda ummadda nebiga salawatulli wasalaamu calayh intaa markuu nabigu u sheegay salawatulli wasalaamu calayh uma nahada markaasuu nabigu hinqabay oo istaagay fa dakala manzilahu gurigiisuu galay intuu ka kacay meeshii oo uu baxay buu gurigiisa galay fa khaada annaasu dadkii baa marka waxay dhex galeen fii ulaaika toddobaatanka kun baa marka laga niqaashaya waa la dhumbudo waa la muquurtay macnaha waxaa laga wada waa laga wada hadlay war toddobaatan kun miyay yihiin talo taloyay noqon doonaan ninba marka sidii ay la ahayd buu soo jeediyoo aniga waxay ila tahay toddobaatanka kun waa ragga noocaas qolana waxay dhahan waa ragga noocaas ninna waa ragga noocaas waa laga dooda waa laga wada hadlay fa qaala bacduhum doodoodii waa saxaabada qaarkood waxay yidhahdeen falacallahum waxaa laga yaabaa toddobaatankaa kuni alladiina kuwii inay yihiin saxibuu la saaxiibay rasuula sal lay slam nabiga la saaxiibay rabiga raggii saxaabada nebiga ahaa ee maalintii nebigu keligii ah isgarab taagay ee iyo naftooda ku garab istaagay maalinkaa raggii qurbada ka soo saaray islaamka raggaa inay yihiin bay qola yidhahdeen wa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhahdeen falacallahum waxay mudan yihiin oo laga yaabaa alladiina kuwii inay yihiin wuliduu la dhalay filislaami islaamnimada lagu dhalay oo falam yushrikuu aan la wadaajinin billahi ilaahay shay-a waxba aan la wadaajinin qolo kale waxay yidhahdeen annaga waxay nala tahay raggani rag shirki weligood ku dhacay ma ah nin jaahiliye iyo shirkiyaad iyo khuraafaad soo maray raggii iyagoo yaryar inta tawxiidka lagu dhalay tawxiidka ku koray oo ku weynaaday oo saa ku geeriyooday raggaa wey raggaa fa kharaja waxay sheegeen ashyaaa waxyaalo kalena waa sheeg sheegeen rag kalo yani waxa wey intaa waxaana soo jeediyeyna way jireen fa kharaja calayhim waxaa kusoo baxay rasuulu lahi sal lay waslam fa ahbaruuhu nabigu marka gurigiisi uu kasoo baxo uu kusoo laabtay markaasay u sheegeen arrinkii nabigu waa wada hadalay oo arrinkii aada soo jeedisay baanu fahamkiisa ka wada doodno ragna saasay yihiin ragna saasay dheheen faqaala nabigu wuxuu yuri sal lay waslam hum iyagu aladiina kuwa wey laa yaftarquuna in lagu tufo aan codsanin markay xanuunsadaan kaalaya lagu tufa war kaalaya lagu tufa war sheekh ii raadiya adima walaa yahtawuuna in la gubana aan codsanin walaa yatadayaruuna aan baafaysanin ilahay makhluuqaadkiisa qaar ka mida aan baafaysanin wa calaa rabbihim rabbigood dushiisana yatawakaluuna tala saara ilaahayna ku kalsoon oo ku xidhan raggaa wey yani dadka tilmaamood baa loo sheego igu tufa ma yidhaahdaan ismana gubaan waxaan ujeedaa iguba ma yidhaahdaan mana baasirtaan ilahay makhluuqaadkiisa intaasoo dhan waxaa gundhig u ah ilaahay bay subxaana watacaala ku kalsoon yihiin oy tala saaranayaan oo cuskan yihiin fa qaala wuxuu yihi cukaashatu cukaasha wuxuu yihi bnu mixsan ayaa faqaama waxaa istaagay de cukaashatu bnu muxsan ayaa istaagay faqaala wuxu uhi udcu llaha ilaahay ii bari nebiow an yajcalanii inuu iga dhigo minhum iyag nebigow kuwaa in laygu daro ilaahay ii weydiiy waa nin macnaa wuxuu ahaa yaan raggu jaaliska u kala degdeg badanay raggii o dhan bu uga hormaray qaala wuxu uhi nabigu sal alay slam anta adigu cukaashow minhum ayagaad ka mid toddobaatan kun baad ku jirtaa uma qaama waxaa istaagay rajulun nin aakharo oo kale sadka uu ninkaasu helay markii la arkay ayuu nin kale haddana soo booday faqaala wuxu uhi idcu llaha ilaahay ii bari nebiyo oo ii weydii an yajcalanii inuu iga dhigo minhum inuu toddobaatan xukun igu daro fa qaala nabigu wuxu uhi sal lay slam sabaqaka biha waxaa kaaga hormaray cukaasha cukaashaasaa kaaga hormaray yani waa lagaaga horreeyey saasuu nabigu sal lay salam uu ku xidhay xadiidku marka waa xadiis dheer waxa uu faaideynayaa oo laga faaideysanaya faaidooyinka gadaal buu ka sheegi doonaa lakin maxalushaahidku waxa waay waa meesha ugu dambaysa wey xadiidka meesha ugu dambaysa xadiidka wey oo ah yani dadka tawxiidka taxqiijiyey ee tawakulka la yimid ee ilaahay ku kalsoon subxaana wa tacaala ee isaga cuskan dadkaasi inay yihiin dadka ka tegay codsii ay codsadaan in lagu tufo laa yastarquun laa yastarquuna macnaheedu waxa weeye laa yatlubuuna aruqya in lagu tufo ma codsanayaan in la gubana markay xanuunsadaan ma codsanayaan mana baasaysanayaan ilahay bayna kala saaranaya firqaaga dalab ruqya wey dalab ruqya riwaayo kala soo aroortay oo ku timid muslim oo odhanaysa laa yarquun ma tufaan tani waxay leedahay in iyagu markay xanuunsadaan ma yidhaahdaan kaalaya nagu tufa taana waxay leedahay iyaga laftoodu xataa haddii ruux xanuunsanaya ay u tagaan ma tufaan taa marka odhanaysa ma tufaan waa riwaaya shaaza wey waa lafda oo aan saxiix ahayn oo daciifa ah wey sida saxiixa waxa wey waa lafdada odhanaysa laa yastarquun tufid ma dalbaan macnaheeduna waxa wey yacni ruuxu markuu xanuunsado oo ilaahay subxaana wa tacaala u qadaro inuu xanuun ku yimaado iqatan iyo kalsooni ilahay uu ku kalsoon yahay iyo ilaahay qadihiisa u hogaansan yahay daraaddeed yaynan marnaba u doonanayn u codsanaynin in lagu tufo oo qalbigoodu cidaan ilaahay ahayn ma aaday maxaa yeele markaa lada war hebel ii raadiye oo sheekhii ii raadiye waxay gu tufee waxoogaa qalbigaagii meel buu aaday intaa yartay qalbigaagu meel aadayo yaynan iyagu lahayn oo ilaahay buu aadi qalbigooda xagga ilahi subxaana watacaala ayuu aadaa saas wey tufiddaa marka dalbashadaa tufidda la dalbanayo ma ay lahaa laakiin tufidda oo dadka xanuunsanaya lagu tufaayo ayadu mansilada iyo kooxdaasi kaa reebi mayso kooxdaasi kaa reebi mayso tawakulkaaga wax u dhibi mayso tufidda dadka lagu tufa maxaa yeele nebigu sal alay slam wuu tufay saxaabadiisuna waa tufeen laakiin midkuu xadiid ku hadlay waxa wey dalbasho aad dalbato war ha laygu tufo iyo dad igu tufa igu yeedha taa way midda laga hadlay waana midda yani tawakulkii ruuxa wax yeeli karto dhaawici karta kooxdaasi yani ka reebi karta middaa iyadaa wey maana waxaa marka la yani talabaad waxa wey waa isgubidda iyadana isgubiddu waa siduu nabigu sheegay salawatulli wasalaamu aleyh waa waxyaalaha laisku daaweeyo oo nabigu sal ly slam wuxuu yihi ashifaau fi balaad caafimaadku sidiisaba saddex buu ku jiraa waxau yihi sharbatu casalin wa sharbatu mixjanin wa kayatu min naar waanhaa um, ummatii can ilkayi wuxuu nabigu yuri sal lay waslam malab la cabo iyo toogin laystoodo iyo gubid laysgubo saddexdaasuu caafimaadku ku jiraa markaasuu tii ugu dambaysay nabigu wuxu yuri sal lay sl lakin ummadayda waxaan ka reebayaa inay isgubaan inay isgugaan baan ka reebaya waxaa la yidhahdaa waa aakhiru dawa aakhiru cilaaji waay shay laysku daaweeyo ka ugu dambeeya wey markaad waxa oo kaloo dhan ka quunsato unbaa dadka laysla aadaa maxaa yeelay dhibkiisa badan dhib muxaqaq uu leeyahay oo jirkiibu waxyeelaya ruuxiibuu rafaadinaya oo boog baa ka dhalan haddana waxa laga doonahayo oo daawada inaan lagu gaarin baa laga yaaba marka dhibkiisuna waa muxaqaq dheefta laga raadinayana muxaqaq ma ah in laga helana waa suurtagal in laga waayona waa suurtagal saa daraadeed buu makruuh u yaho loo karaahaysanaya macna ayib ta saddexaad waxa weeyaan walaa yatabayaruun tabayurka waxaa la yidhahdaa baasaysiga waxa ay soomaali la yidhahdo macnaa waxa weeye saanacadnimada iyo bacawnimada iyo qubaynimada iyo waxyaalahaas waay yani tabayurka taasaa la yidhahda oo makhluuqaadka ilaahi subxaana watacaala inaad ama maalmaha iyo bilaha iyo qaar kamid a ah aada iskaga qaadatood iska rumayso un inay dhib leeyihiin inay dhibaata ka imaan taas way maanaa asalkeedu waxay ka timid carabtaa waxay ku faashan jireen min atiyarati ka timidoo carabtu markay doonayaan inay faashadaan shimbirahay ku faashan jireen ninku markuu doonayo inuu matalan guursado ama uu safro ama dan dabaha ka mida inuu qabsado oo uu rabo inuu faashadoo kala ogaado dantan dani ma ugu jirtaa maslaxa ma ugu jirtaa waxaanuu doonaya inuu ku dhaqaaqo mise maslaxa uguma jirto intuu yimaado wuxuu u imanayaa shimbir geed saaran markaasuu shimbirtii duulay shimbirtuu firin marka dhankay u duusho hadday midig u duusho yani wuxuu ka fahmay inay macnaha waxa weeyaan waxaa loo fasaxay hadday bidix iyo meelo kale u duushana wuxuu ka fahmay inuusan fasaxnayn oo idmanayn uu iska soo laaban halkaasay asalkeedu ka timid gadaal dambana waxaa loo adeegsaday wax walboo la baasaysto ama shimbira ha ahaadeen ama xayawaanaadka kale ha noqdeen ama macnaha maalmaha iyo bilaha ha noqdeen baasaysiga oo makhluuqaadka qaar ka mid a ah oo dhibaato un laga fahmo dhib iyo baas uun laga garto oo loo lagu tuhmaayo taas way macana arrintaasi marka waa arrin macnaa waxa wey sharcigu diiday wey inoo imaan gooniya ayuu sheekhu u samayn doona soomaalida lafteeda sidaasoo kale wey caadaad aada u fara badan oo hadda la isticmaalo wey maalan yani waxa wey guumaysta oo kale guumaysta waa la baasaystaa madadka baalka la yidhaahdana waa yani la tafaa-ulaa oo waa la saabaashayaa matalayaa baa la yidhahda yani maalan adoo socotaa haddii u dhurwaa kaa horgoodo dhurwaa kaasoo horbaxo way baasaystaan haddii dawaca iyo waxyaala noocaas oo kalea kaasoo horbaxaana macnaa waxa wey way way istibshaarsadaano muwaafaqiin baa nahay odhanaya waa fiicanna waxyaalaha noocaas oo kale wey arbaca bil u dambaysay iyo waxaas wey yani arbacagooniya waxay yidhahdaan ilmihii dhasha haddaa ilma baasi oo qumaya u yaqaanaa waxaasi wax la mida ah. wax ilaahay makhluuqaadkiisa kamid oo si gooniya baas u qabo ma jiro baaska ilahay baa gacanta ku haya subxaana wa tacaala isagaana maamula wax shar gooniyala ma jiro xataa culimada wadaadada xataa masalada aan ka nabadgelino waa waxaan garanayaa wadaad noo akrin jiray naxwada iyo tafsiirkii noo akrin jiray yaa safar buu galay socontuu galay xertii baa raacday marka marka magaalada laga sii baxayo oo magaalada yani waxa duleedka lasii marayo ayaa shini guuraysa oo geedi ah baa sheekh iyo xertii ka hos markaasa wuxuu yihi ma idmanine ina soo celiya safartii oo dhanba waa la baajiyey baabka bal shinnidan iska guudaysay iyo yani waxa weya cayayaankan iska socdaa maxaa ilahay qadarkiisa uu ka ogyahay subxaana watacala waxyaalaha layaab kale kamid marka taasoo kale wey taayurkaas wey laa yatatayaruun ma baasaysanayaan ilahay bay kala saaranayaan oo ilahay bay ku xihan yihiin subxaana wa su-aasha marka meesha taalla waxay tahay istirqaaga yani waa waxyaalaha laisku daaweeyo sharciguna waa fasaxay in laysku daaweeyo oo laysku tufo dadka xanuunsanaya la daaweeyo oo tufidaa lagu daaweeyo oo qur-aanka lagu tufo magacyo jin iyaa la diidan yahay iyo waxyaala kaloo macnahooda la garanaynino yani waxa weeye dalaafim in dadka lagu tufo laakiin qur-aanka iyo ducooyinka iyo in lagu tufo waa la ogoliyay maxaa marka nabigu sal lla alay wasalam uu uga dhigay inuu tawakulkii iyo tawxiidkii uu nusqaaminayo istirqaaga inuu ruuxu dalbo in lagu tufo iyo inuu dalbo in la gubo tadayurka isaga garanay oo iyo baatisigu isagu waa nooc shirkiga ka mid a oo mool banaanaba laakiin kuwan way banaan yihiin oo waa laisgubi karaa daawahaan waa loo isticmaali karaa waana laisku tufi karaa maxaa loo diiday inuu ruux codsado waxay leeyihiin culimadu axaadiis aad u fara badan baa jirta ruux hadduu cudur ku dhaco inuu isdaaweyn karayo tadaawo cibaad allahi buu nabi uri sal lay slam addoomada ilahi isdaaweeye xataa daawooyinkan maadiga waa la isku daaweeye oo asbaabta in la qaataayo waa nooc tawakulka ka mid wey ah ruuxu markuu gaajaysan soo cunto cuni maayo waa sabab oo yani gaajadii qaadaya wey markuu ooman yahay cabitaan buu qaadanay waa sabab oonkii bixinaya wey daawadan la qaadanayana waa sabab yani cudurkii lagula dagaalamayo wey marka nabigu sal lay slam aada buu u booriyey inay ummaddu isdaaweyso culimada islaamkuna waxay isu dhex yaalaan saddex qaybood qayb waxay leeyihin isdaaweyntu ruux markuu xanuunsado inuu isdaaweeyo waa mubaax way iska banaan tahay qolana waxay leeyihin waa mustaxabo mubaax waa ka weyn tahay sharcigu waa jecel yahay oo waa sunno qolana waxay gaadsiinayaanba waa waajibay qaar leeyihin inuu ruuxi isdaaweeyo sababka marka in la qaato waa nooc tawakulka ka mid a ee naqsi tawakulka a ah ma aha xadiidkan xagee la marinay marka xadiidkan waxaa la marinaya oo macnaha ay culimada qaar ka mid ohanayaan sida masalan waxa weye qaadi ciyaad oo kaleeto wuxuu leeyahay maxaa ujeeda khataabi wuxuu leeyahay waxaa laga wadaa laa yastarquuna walaa yaktawuuna walaa yaktawuuna waxaa lagu gaabinayaa bay leeyihiin tufasha dalbashada la dalbanayo ruuxa in lagu tufo iyo isgubidda isgubiddu sideeda iyada makruuh u tahay oo marka ugu dambaysa unbaa daawo laga raadsan laakiin tufiddu waa daawo iska mubaaxo waa daawo mubaaxo sunnada iyo kitaabka kutuseen maxaa iyada ku jira marka waxay leeyihiin ayada in lagu gaabiyo oo la yidhaahdo uun tawxiidka waxa dhibi kara ee dhaawac u geysan kara tawakulkaaga wax yeeli karaay uun tusinta uwey laakiin asbaabtii adduunyada ee kaleeto sidii nusuusta ay u sheegtay loo daayo oo halka uun lagu khasiso ayaa fiican bay leey laakiin masaladu ishkaal kullay kama madna saas wey can xuseyn ibni cabdiraxmaani qaala wuxu uhi kuntu waxaana cinda saciid ibni jubayrin faqaala wuxuu uhi ayukum kineba ra-a arkay alkawkaba xidigii alladii xidigaasoo inqada dhacay albaarixata xalay faqultu waxaan ana ariga uma qultu waxaan amaa inii aniguse lam akun maan ahayn fii salaatin salaad maanan ahayn walaakinii ludiqtu waase laqaniinay halaq waa iqaniinay qaala wuxu famaa sanacta maxaad samaysay qultu waxaan ihi irtaqaytu dad igu tufaan codsadayo war hala ii raadiyo dad igu tufa ayaa idhi qaala wuxu ui famaa xamalaka calaa dalika arrinkaa maxaa kugu xambaaray qultu waxaan ihi xadiidun xadiid baa igu xambaaray oo xadaanaahu uu noo sheegay ashacbiyu qala wuxu wamaa xadaakum shacbi muxuu idiin sheegay qultu waxaan ihi xadaanaa wuxuu noo sheegay can buraydata bni lxusayn ayuu nooga sheegay anahu qaala inuu yihi anahu nebigu qaala inuu yihi laa ruqyata tufidi ma jirto laysku tufo ilaa min caynin il in layskaga tufayo mooyaane aw xumatin ama qaniinyo isha macnaha ruuxa ishu gasho in lagu tufayo ama ruux la qaniino lagu tufayo mooye tufid kale ma jirto xadiidka xoogaa xasri buu faa'ideynaya laakiin xasriga waxaa laleeyahay oo tufidiibu wuxuu ku gaabinaya labadan cudur keliya oo ah isha iyo qaniinyada sidaasaa daahirkiisa ka muuqata waxaase laleeyahay oo khataabi iyo keyrka ay leeyihiin waxaa laga wadaa tufid kaamil ah oo si buuxda wax u qaban oo shifaheed iyo caafimaadkeeda si deg dega loo heli labadaa cudur yani tufida la lagu tufo un weeyaan oo kuwan kuwankadaas si gooniya xusid gooniya ah ayaa la siiyey labadan cudur tufidda layskaga tufo ma diidaysay leeyihin marka cuduradii kale in layskaga tufo maxaa yeelay axaadiis badan oo nabiga ka sugan salawatulli wasalamu aleyh baa soo aroortay oo cuduro kaleo kale gegabisan oo kuwan ahayn oo yani dadka yani lagaga tufayo qur-aan iyo adiye lagaga akriyey qaala wuxuu yihi saciid marka qad axsana wanaag ayuu sameeyey oo taan lama imaanin man intaha ciddii ku gaabsadoo ku camal fala ilaa maa samica wuxuu maqlay cilmigii soo gaadhiyo wuxuu ogaado ruuxii ku camalfalaayo horta xumaan lama imaanin haddaad xadiidkaa ku camalfashay oo sidaa daraaddeed aad dad kugu tufa u codsatay horta xumaan maadan la imaanin oo nin ceeb la yimi tid mana eedaysnid maxaa yeele xadiis baad ku camalfashay walaakin xadatanaa markaasaa wuxuu u sheegayaa yacni taasi waa banaan tahay wey laakiin waxoogaa meel taroo waxaa jirta ka fiican haddaad iska dayn lahayd oo ilaahay tala saaran lahayd taasaa kasii ficlaan lahayd wy mana walakin xadatanaa wuxuuse noo sheegay ibnu cabbaas can inabiy sal alay slam wuxuu noo sheegay anahu nabigu qaala inuu yihi curidat waa la bandhigay calaya dushayda alumamu ummadihii baa la iisoo bandhigay waa lay tusay wey fara'aytu waxaan arkay annabiya nebi ayaan arkay wa macahu rahtu la jirankiisana ay koox tahay koox dada baa la socota yani intaasaa soo rumaysay ila nebi walba aakhare marka la tago intii ummadiisa raacday unbaa la soconoo la imaan wnabiya nebi baan arkay wa macahu la ji alxaal macahu la jirankiisa arajulu hal nin uu yahay warajulaani iyo laba nin laba nin baa la socda wnabiya nebi ayaan arkay walaysa macahu walxaal laysa aysanaan macahu la jirankiisa axadun ruux nebi aan cidnaba la soconin oo keligii socdana waan arkay fashal ma aha dad baa waxay u qabaan ruux hadduu intuu dadaal dhiibo oo diinta inuu fidiyo isku dayo dadka gaadhsiiyo oo laga qaadan waayo oo ruuxnaba raaci waayo inuu guul daraystay oo yani juhdigiisii iyo dadaalkiisii halbacaad lagu lisay inuu noqday saas ma aha miisaanka iyo miqyaaska guusha iyo guul darada khasaaraha iyo faaid faa'iidada lagu miisaamayo waxa weeye barnaamijka dacwada marka laga hadlayo in koryeelay buui oo laytusay sawaadun bidhaan cadiimun oo weyn fadanantu waxaan maleeyey buu yihi anahum iyagu ummatii ummadaydi inay yihiin faqiila lii waxaa layidhi haada kaasi muusa muuse wey wa qawmuhu iyo dadkiisii fa nadartu waan fiiriyey faidaa markaasi dhinac kalaan fiiri wey bal dhankaana fiiri baa layidhi wy faidaa markaa dhankaana waxaa jira sawaadun bidhaan ayaa muuqata cadiimun oo weyn faqiila lii waxaa laygu yidhi marka haadihi midaasi ummatuka ummadaadii wey wa macahum ula jirankooda waxaa oo la socda sabcuuna alfan toddobaatan kun oo yadkhuluuna aljannata jannada gelaya bigayri xisaabin xisaab la-aan ayagoo xisaabta lagu adkayni walaa cadaabin iyo cadaab la-aan toddobaatankaa kun nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu ku tilmaamay wejigoodu wuxuu u ifayaa sidii dayax afar iyo tobnaad jooga siduu u iftiimo oo kale yuu wejigooda u ifayaa waxaa kaloo nebigu sheegay salawatullahi wasalaamu calayh rabbigii inuu weydiistay inuu u kordhiyo tiradaas toddobaatanka kun in looga badiyo markaasaa nebigu wuxuu yihi salawatullahi wasalaamu calayhi waxaa la iigu daray buu ihi halkii ninba wuxuu ilaahay iigu daray toddobaatan kun oo kale yaa la ii dul saaray marka meeqo waayo toddobaatan kun oo toddobaatan kun lagu dhuftay waa shan milyan oo wax yarlaa sooma saas waay intaas ummadda in ka mid ah oo yani waxa weeyaan jannada gelaya biduuni xisaabin walaa cadaab ayaa jira ayib uma nahaba markaasuu nabigu hinqaday salawatullahi waslamu aleyh wuu kacay wey fadakhala manzilahu gurigiisa ayuu galay fakhaada annaasu dadkii marka waxay dhex galeen fii ulaaika kuwaa dhexdooda kuwa uu nebigu sheegay baa marka la dhex galay oo laga doodaya oo laga wada hadlaya ninba siday la tahay buu soo jeeday waxaa laga qaadan baa laleeyahay ruuxu isagoon daliil haynin inuu ijtihaadi karo maaila saxaabadu nabiga daliil kama hayaan qolyahaana qolyo hayeen haddana waa doodayaan doodaas laakiin ijtihaadkaasi aan daliilka cuskanayn markii aad meel gaadho si kula qumanaato ma jasmin kartid boqolkiiba boqol sidana xaqa ma odhan kartid laakiin waa ila tahay wayna ila xoog badan tahay baadi fa qaala bacduhum qaarkood baa waxay yidhahdeen dadkii doodaya falacallahum waxaa laga yaabaa waxay mudan yihiin oo laga yaabaa aladiina kuwii inay yihiin saxibuu rasuula sal lay sl nabiga la saaxiibay <coughs> wa qaala bacduhum qaarkoodna waxay yidhahdeen falacallahum waxaa laga yaabaa alladiina kuwii inay yihiin wuliduu la dhalay filislaami islaamnimada lagu dhalay oo falam yushrikuu aan wadaajinin billahi ilaahi shay-an waxba aan weligood la wadaajinin wadakaruu waxay sheegeen raggaa doodayay ashyaaan waxyaalo kale oo labadaa ra'yi ahaynna way sheeg ninba wax buu soo jeediyey fakharaja calayhim rasul lah sl ly slm nabigaa kusoo baxay faahbaruuhu dooddoodii bay u sheegeen nabiga sal ly slam faqala nabigu wuxu yhi sal ly slam hum kuwaasi alladiina kuwa weyey laa yastarquuna in lagu tufo aan codsanin kaalaya ugu tufa aan dhihin dadka nabigu waa tufay salawatullhi wasalaamu caleyh saxaabadiisuna waa tufeen marka ruuxu waa tufi karaa laakiin shayga tawakulka wax u dhimayaay ee waxoogaa meel sare ceeb maaha waa banaan tahay ceeb maaha oo kaalaya ugu tufa way banaan tahay laakiin meel sare oo waxa mar walba kaa fiican ka aan odhanin igu tufa kaasaa kaa fiican oo ilaahay subxaana watacaala tala saarto qadaha ilahay iyo qadarkiisa u hogaansama faqaala hum aladiina laa yaftarquun walaa yaktawuuna in la gubana aan codsanin oo kaalaya guba aan dhihin walaa yatatayaruuna aan baasaysanin ilaahay addoommadiisa iyo makhluuqaadkiisa iyo maalmihiisa iyo bilihiisa aan baasaysanin oo calaa rabbihim rabbigoo dushiisana yatawakaluuna tala saaranay wa calaa rabbihim yatawakaluuna waa qaacidada kulligaa wey dhiyaday soo wada hoosgelayaan laa yastarquuna walaa yaktawuuna walaa yatatayaruuna waxay soo hoosgelayaan wa calaa rabbihim yatawakaluun maxaa yeele tawakulku waa cuskasho ilahay la cuskadiyo kalsooni buuxda oo lagu qabo oo isaga macnaha waxa weeyaan aan laga iimaan bixin fa qaala cukaasha wuxuu yihi cukaashatu bnu muxsin ba muxsin ama muxsan bikasri lmiim saasaa fiican fa qaala cukaashu wuxuu yihi ibnu muxsan faqaama waxaa istaagay cukaashatu bni mixsan baa istaagay faqaala wuxu uhi idcu llaha ilahay ii bari nebiyow an yajcalanii inuu iga yeelo minhum kuwa kuwa inuu ilahay igu daro nebiyow ilahay ii weydii faqaala nabigu wuxu uhi sal ly waslam anta adigu cukaashow minhum ayagaad ka mid tahay nebigu wuu ogaaday yani ila eybka waxbuu ka ogaa nabigu salawatullahi waslamu aleyh ilahay uu ka ogeysiyey cukaasha inuu ku jiro toddobaatankaa kun ayuu nebigu ogaa salawatullahi wasalaamu caleyh uma qaama waxaa istaagay rajulu nin aakharu oo kale fa qaala wuxuu ihi udcu llaha ilahay ii bari nebigu an yajcalanii inii uga yeelo minhum iyaga okaashu ku dayday fa qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam sabaqaka waxaa kaaga hormaray bihaa iyada cukaashatu cukaasha kaaga hormaray maxaa loogu diiday ninka maxaa isagana loo odhan waaye kamid baa tahay laba macnaba waa suurtagal ta koobaadoo weeyaan horta ninku inuusan ku jirin oo uusan toddobaatan toddobaatankaku ku jirin haddii la yidhaahdo hade kamid ma tihidna dhaawac baa qalbigiisa gaadhi dhaawac baa qalbigiisa gaadhiyo ninkii la yidhaahdo toddobaatankaa kun waad ka hadhay oo saxaabada nabiga ka mid ah salawatullhi wasalaamu calayh waxoogaa qalbigiisa dareen baa ku dhalan dareenkaa baa loo diidan yahayo waxaa hadal sarbeeb ah qanciyeyna yuu nabigu ku yidhi salawatulli waslamu caleyh qalbigiisana aan dhaawac ugu geysanin oo ah waa lagaaga horreeyey oo ficlan waana looga horreeyey intaasaa qancisay qalbigii dhaawacii qalbigiisa gaari lahaana waa laga baaqsaday taasi waa suurtagal oo ninkaan gaadhsiisanayn qolyaha ama munaafaq wey ha la yidhaahdo ama ruux muslim oon gaadhaynin buu aha meelahaas ayib macnaha labaad waxa weeye ninku inuu ka mid ahaayo toddobaatanka kun uu ku jiray laakiin nabigu salawatulli wasalaamu aleyh albaabka uu iska xidhayy iyadana waa suurtagal maxaa yeele hadduu isagana yidhahdo adiguna kamid baa tahay saf baa la soo geli nebigo anigana igu dar anigana igu dar aniga igu dar yaa laga reebi marka ninkii laga reebaayo waa xumaana marka saa daraaddeed albaabka si loo xidho waa in la yidhaahdo cukaashaa galay cukaasha hadduu idinka horreeyana intiina dambe waa xidhan tahay saas in la yidhahdo sarbeebtaa in la adeegsado dadka dambe iska daba imaan doonuu nebigu albaabka xidhayay taasina waa macno kaleeto wey maana labadaa macnoba waa la sheegaa fiihi masaail baabkan masaa'il baa ku jirta masaa-il dhawraa laga faaidaysan alulaa masalada koowaadi waxa weeye macrifatu maraatib innaas dadka darajooyinkooda oo la garto fi tawxiidi tawxiidka dhexdiisa inay darajooyinku yihiin dadku tawxiidka kuma sinaa iimaankana kuma sinaa way ku kala sarreeyaan saraynta ay tawxiidka ku kala sarreeyaan bayna jannada darajaadkeeda ku kala sarreynayaan saas wey macanaa inay kala sarreeyaanna waxaa ku kutusaya yani dadka qaar ilaahay subxaana wa tacaala cuskan oo ku tiirsan oo aan codsanin oon u yeedhanin in lagu tufo iyo in la gubo oo ilaahay subxaana wa tacaala qadihiisa isaga hogaansan ayaa jira qaarna way kaanaya igu tufay odhi oo way tufan oo way isgubi oo asbaabtii bay qaadan isla markaasi qoladaas kore ma gaari karaan kulligood waa wada muslimiin waana wada mu'miniin tawxiidkii bay la wada yimaadeen laakiin tawxiidkii baa lagu kala sarabay saas way maanaa tawxiidkii baa lagu kala sarreeyaa athaaniyatu masalada labaad waxa weeye maa macnaa taxqiiqihi tawxiidka oo la taxqiijiyo macnihiisu wuxuu yahay muxuu yahay macnihiisu macnihiisu wuxuu yahay darajooyinka ugu sarreeya oo lala yimaado tawakulka tawakulku waxaa la yidhahdaa waa yacni tawxiidka nidaamkiisii iyo xadhigu ku taxnaa wey shay walba soo lafdhabar ma laha lafdhabarta tawxiidku waa tawakulka wey ilahay oo la tala saarta subxana watacala oo addoon ku kalsoonaado oo addoommadiisa ilaahay addoommadiisa oo dhan uu ka iimaan baxo wax alla waxay qaban karaan inuusan jirin inuu rumeeyo isuge iyagoo dhan inayna waxba qaban karaynin inuu rumeeyo ilaahayga subxaana wa tacaala kownkan maamule ee wax yimaadana isagu keena wixii maqanna isagu maqnaysiiyey wixii la waayana isagu uun macnaha waxa weeyaan sababtii ay ku dhacday allaha subxaana wa tacaala inuu ku tiirsanaado waxaa la yidhahdaa tawakulku marka waa nidaamu tawxiid tawxiidka waxa weeye xadhiguu ku taxnaa iyo lafdhabartiisii wey marka taxqiijinta tawxiidka waxaa laga wadaa darajooyinka ugu sarreeya tawxiidka in laga gaadho athaalithatu macnaha masalada saddexaadi waxa weeye sanaauhu ammaanta ilaah ammaanta ilaahay subxaanahu calaa ibraahima ibraahim uu ammaanay bikownihi ahaanshihiisuu ku ammaanay uu ibraahim ahaa lam yakun mid aan ahayn min almushrikiina gaalada mid gaalada ka mida inuusan ahayn ayuu ilaahay ku ammaanay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam araabicatu masalada afraadi waxa weeye hanaa'uhu ammaanta ilaahay uu ammaanay calaa saadaati alwliyaa awliyada madaxdoodii buu ilaahay ammaanay bisalaamatihim buu ku ammaanay inay ka nabad qabaan min ashirki shirki ay ka nabad qabaan awliyada madaxdoodii awliyada madaxdooda haddii la yidhaahdo markaba waxaa soo duuliyao la fahmi waa sheekh cabdilqaadir jilaani saa unbay dadku u garan madax kaloo awliye ma garanayaan saadaat lwliya waa saxaabadii nebiga sal alay waslam marka nebiyada laga yimaado waa atbaacu rusul abubakar baa hormuudu ah abubakar baa hormuudu e eh. sheekh cabdilqaadir jilaani hormuudu ma aha awliyada saas wey macana maxaa yeelay abubakar iyo shee cabdilqaadir isku meel ma geli karaan awliyadan wuxuu ka wadaa marka qolyihii alla subxaana watacaala uu tilmaamay waladiina hum birabbihim laa yushrikuun waa dadka muminiinta ah wey maxaa yeele ilahi subxana wa tacaala qeexiduu qeexay ee awliye uu qeexay waa iimaan iyo taqwo ciddii laga helo iimaan iyo taqwo cid alla ciddii laga helay waa weli ilaah inagu saanu naqaano maaha innagu waxaan u naqaanaa weliga ninkii la yimaada waxyaala khawaariqulcaadaad ah oo lala yaabo oo aan caadi ahayn samaduu duulaa iftiin buu bixiyey maalin buu roob keenay yani badduu maray laf buu curay ila aakhiri wax saas oo kaleeta ah ayaa macnaha waxaa laga dhigaa inay tahay miisaanka lagu garta awliyada intaa ninkii laga helana waa weli ninkii laga waayana weli ma ah waa miqyaas khalada wey miisaankii sharcigaa la bedelay miisaanka sharcigu saas wey miisaanka sharcigu waxa weeye weli alladiina aamanu alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ma intaasaa lagu daayay soo lama qeexin aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun intaa haddaan lagu dari lahayn dad badan baa welinimada sheegan lahaa meelana waa lala aadi lahaa wayna laga yaaba inay u socon lahay laakiin ilaahay baa qeexay oo uma xil saarin cidnaba in la qeexo isagaa qeexo wuxuu yihi waa dadka mu'miniinta allana ka cabsada weeye subxaana tacala ha ku kala sarreeyeen amaa khawaariqu lcaadaadkaas shaydaanna way ka dhacaan awliyaau shaydaanna way ka dhacaan awliyaa raxmaanna way ka dhacaan wax miisaan noqon kara maa sidaa daraaddeed alimaamu shaafici ayaa wuxuu yidhi haddaad aragta buu yidhi nin salafkii ka mid ah waxaa looga sheegay haddaad aragto nin hawada duulay hawada nin duulaya ama badda maraya markab la-aan maraya haddaad aragto biyaha dusheeda ku dul socdo isagaaba markab ah ha rumaysanin buu yihi welina ha u ictiqaadinin ilaa intaad soo qaado akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa iyo kitaabka iyo sunnada miisaanka aad saarto hadduu kitaabka iyo sunnada nin ku dhaqma yahay waa weli ilaah waxaa ka muuqdayna waa karaamaadkii awliyada lagu yaqaanay haddiise laakiin aad ka weydo dhaqankiisa kitaabka iyo sunnada aada ka weydo waa shaydaan buu iska jira shaafici xataa hadalkiisi ma haysano meel cidla qardo cidla ah yaynu garaacaynaa soomaalida sideedaba dhibka haysta wuxuu yahay alimaamu shaafici hal mas'alay ka haystaa weliba yani waxa weye ma haystaan kutubtiisii asaaska ida isagu u qoray fiqhan xagga fiqiga marka la yidhahdo madhabkii imaamu shaafici bay kutubtii ay qoreen culimadii madhabka u khidmaynaysay alimaamu nawowi iyo keyrkood ayay haystaan laakiin laba arrimoodba alimaamu shaafici way ku khilaafsan yihin waxyaalaha cajaa'ibtana bay ka mid tahay waxyaalaha midda koobaad ay ku khilaafsanya waxa weye xagga muctaqadka iyo caqiidadiisii ma haystaanoo qolo waxaa wadata duruqu suufiya dariiqooyinka suufiyadaa wata dhinacii asmaa wa sifaatkana waxay ka haystaan ashcariyay ka haystaan alimaamu shaaficina ma ahayn duruq suufiyana ma ahayn ashcarina muusan ahayn labadaba uu garab marsanaa marka maxaa dhacayo fiqhigiisa aan u qaadanaynaa caqiidadiisiina aynu uga teg waxyaalaha qariibka abay ah ka mid tahay imaamu shaafici aimatu salaf buu ka mid yahayo alasmaa wasifaati umuruha kama jaa say ku timid ha loo maro saasuu macnaa waxa wey uu leeyay marka awliye ilaahi subxaana watacaala tacriifkaasay leeyihiin saxaabadii nabigaana sal lay slam hormuud oo ah saas weeyaan waxyaalaha la kale waxaa ka mid a ah. say inoo waday inoo waday taasi waxay ina gaadhsiisay dad aan xataa salaada fooda dhigaynin inaan awliye u ictiqaadin heerkaasayna gaadhsiisa miyaadan arag mid koox wato dad hortaagan oo koox meel ku xidhxidhay oo odhanaya aniga salaadii waaba layga rafciyo waxaan gaadhay mansilo yacni waxa weye salaada iyo takaaliiftaba waa layga qaadayba markaasaa wuxuu daliishanayaa wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin yaqiintii baan gaadhay waa darajo iyo mansilo awliyadu ay gaadhaano taasaan anugu gaadhay saas daraaddeed salaad iyo soon iyo dadka masaakiinta ee ducafada ah ee yaqiinta aan gaadhin bay waajib ku tahay dad buu hor taagan yahay oo weli u yahay ninkaas oo daba socod waxyaalaha qaraaibkaabay ka mid tahay alkhaamisatu midda shanaadi waxa weeye kawnu sarki ruqya tufidda la tufo oo laga tago iyo walkayi gubitaankaoo laga tago ahaanshaha ay yihiin labada arrimood min taxqiiqi tawxiid tawxiidka taxqiijintiisa ay ka mid yihiin yani in uu ruuxu waxaan ficlaan lahay inuu yidhahdo kawnu tarki listirqaa tufasha dalabka ee tufidda oo lagu tufa ruuxa ka tegitaank la imaanshaha lala yimaadod ruux ku tuftahay kamaala tawxiid ma anfinayso laakin midda anfinaysa waxa weeyaan waa istirqaaga inaad dalabto codsato wa ayib asaadisatu midda sideedaad lixaadi waxa weeye kawnu ljaamic ka kulminaya litilka alkhisaali arrimahaasoo dhan mid ka kulminaya ahaanshaha uu yahay huwa isagu atawakulu tawakulka u yahay arrimaha la sheegay oo dhan oo arrimihii xadiidku sheegaya waxaa kulminaya wada uruurinayay soo wada hoosgelayaan oo tawakulka ah waa laga faa'idaysanay iyadana asaabicatu midda tobadobaad waxa weeye cumqu cilmi salaf cilmi saxaaba saxaabada cilmigooda sidii uu u yani uu u dheeraa siduu salkiisa aan loo gaari karinoo uu ufogaa macnaha cilmi aada u fog ayay lahaayeen saxaabadu ridwan ullahi calayhim maxaa yeelay limacrifatin garashadooda ay garanayeen annahum iyagu lam yanaaluu inaysan gaaraynin dalika darajadaas ilaa bicamalin camal mooye oo inaysan wax kale ku gaarhayn markii nebigu sal lay waslam uu yidhi rag noocaasaa jiro toddobaatan kun oo jannada iska geli doona maynan odhanin talow ma qoladii ma qoladu nebigu dhalayba talow ma caruurtii nebigu dhalayba ma qoladii reer hebel miyaa talow ma qolada dhaqaalaha leba halka mayna u foofina waxay u foofeen xaggii camalko waxay yidhahdeen waa nimankii nabiga la saaxiibay ee suxba camalka la yidhahda la yimid qole waxay yidhahdeen mehe waa nimankii weligood aan shirki gelina tawxiidun la yimid waxay marka aadeen waxa lagu kala fiicnaan doono waa camal ee nasab iyo dhalasho ma ah jah iyo dhaqaalana ma ah mulkina ma ah waxa lagu kala fiicnaan doono inuu camal yahay saasay fahmeen wey maanaa cilmigoodu marka inuu camiiq yahay oo aada u qodo dheer yahay baa laga garan asaaminatu tasiddeedaadi waxa weeye xirsuhum saxaabada dadaalkooda cala khayr khayrka ay ku dadaalayaan khayrka inay ku dadaalayaan waxaad ka garan markuu nebigu hadal duuduuban uu riday waxay aada iyo aada ay ugu dadaaleen inay ogaadaan markaasay doodeeda iyo niqaashkeeda galeen waxay doonayaan markay ogaadaan inay ku dhaqmaan oy la yimaadaan macnaha <coughs> asaasicatu ta sagaalaadi waxa weeye fadiilatu hadihi lumma ummadan fadligeeda ummaddan inay ummad fadli badan tahay bilkamiyati xagga tirada walkayfiyati iyo xagga tayadaba tira iyo tayaba ummaddani inay ku fadli badan tahay ayay ku tusi xagga tirada xaggeen ka qaadanaynaa eh? sawaadun cadiim nabiga sal lla alay waslam markii muuse iyo ummaddii la socday la tuso ummad aada uga fara badan oo ummadaha kaleo dhan ka badan ayaa nabiga la tuso la yidhi waa ummadaadii marka tira ahaan waa ka badan yahay xagga tayadana waxaynu ka qaadanaynaa toddobaatan kun bal ilaa shan milyan wax ku dhow oo xisaab la-aan iyo cadaab la-aan jannada geli baa ku jira ummadda nebi maxamed salawatulli waslamu caleyh marka ummadaha kale waa ka sitaan waa ka fadli badan yihiin xagga tirada iyo tayada labadaba alcaashiratu toddobaad waxa weeye fadiilatu asxaabi muusa nabiyullaahi muusa asxaabtiisii iyo dadkiisii iyaguna fadligay leeyihiin oo xagee iyadana laga qaadan waa qolada ku xigta nabigeena salawatullahi wasalaamu aleyh xagga tirada iyo cabidka macnaha alxaadita cashara mida midka kow iyo tobnaad waxa weeye masalada kow iyo tobnaad cardu lumam ummadihiio loo soo bandhigay calayhi nabiga loo soo dhigay bandhigay calayhi salaam nabadgelya dushiisa ha ahaatee ummadihiio nabiga la tusay salawatullahi wasalaamu caleyh cardiga macnaha goorta la tusay qole waxay yihiin waa laylat lisra habeenkii nabiga la dheelmay salawatullahi wasalaamu caleyh micraajkii baa loo soo bandhigay qolina waxay leeyihiin ma ahe isagoo halkan joogo yaa nabigay suurtagal tahay salawatullah waslamu aleyh in loo soo bandhigo oo la tuso macna wax qariibana ma aha athaaniyata casharata taa labiyo tobnaadi waxa weeye ana kulla ummatin ummad walba tuxsharu waa la soo kulmini oo meeshaa la keeni waxdaha iyadoo keligeeda maca nabiyihaa nebigeediina la socota ummad walba si gooniya yaa aakhara loo keeni iyadiiyo nebigeedii oo wada socda athaalithata casharata ta iyo tobnaadi waxa weeye qilatu man istajaaba cidda yeeshay yarida ay yar tahay lilambiyaai ambiyada yeeshay nebiyadii ilaahay cidda raacday ee yeeshay hadalkooda inay tiradoodu yar tahay wa qaliilun min cibaadiya shakuur waayo in yar waayo bal nebigu sal alay slam wuxuu ku tilmaamay axaadiistiisa ummadeenna marka kale laga yimaado ummaddan inta raacaysay rumaynaysay iyo inta diidaysaa waxay ka dhigan yihiin yani sidii sidii macnaha waxa wey dibi tintiisu wada madowdahayoo wax yar oo cad ay ku taalla tin cad ay ku taalla tin cad ama timihiisa wada cad oo hal madow baa ku yaala saasoo kale wey maana marka inta nebiyada ilaahay raacday way yaryihiin araabicata casharata afariyo tobnaad waxa wey ana man lam yuujibhu axadun yani nebigii aan cidina ajiibin oo ayna raacinin yati wuu imaanay waxdahu isagoo keligiia nebigii cidina ayna raacin oo la rumayninba isagoo keligiya buu maalintii qiyaamo imaan saasaa xadiidka ku taala alkhamisata casharata ta shan iyo tobnaadi waxa weeye samaratu hada alcilmi cilmiga ogo cilmigaa aan baranay midhaha ka dhalanay haddaan garanno ahlu baatilku inay badan yihiin ahlulxaquna yar yihiin maxay tahay midhaha ka dhalanay samarada waxaa la yidhahdaa faa'iidada ka imaanaysa camaliyan innaga inoo soo noqonaysa ee nolosheena saamaynta ku yeelanaysa maxay tahay waxa weeyaan wahuwa samaradaasi waxa weeye cadamu liqtiraar inaan lagu kadsoomin bilkasrati badnaanshaha xaggaa loo badan yahayo maadaama xagga loo badan yahay xaqu xagguu jiraa asawaad lacdam xaggaa loo badan yahay sidaa daradeed xaqu xagguu jiraa saasaa la diidan yahay ha ku kadsoomin xaggaa loo badan yahay wa cadam zuhdi iyo wa cadamu zuhdi in aan laga tegin oo aan laga cararin xaqa fi lqilati yaraansho daraaddeed yacni dadkiisaa yar oo inta haysataa yar waa midday soomaalidu tidhahdo wadar iyo waaxidkee waalan waaxidkaa waalan bay ku odhanayaan xaqay xataa halkaa marsiinaya xaqii xataa ninkii kitaabka alle iyo sunnada wataay isagaa wadar ah saa daraaddeed baa culimada salafku waxay yidhahdaan asawaadu lacdam waxa weeye waa dadka kitaabka iyo sunnada ku camal fala xataa hal mid ma ha noqde aljamaacatu yani maa waafaqa alxaqa walaw kunta waxdak jamaaco waxaa la yidhahdaa sawaad lacdam waxaa la yidhahdaa daaifa almansura waxaa la yidhahdaa waa cidda kitaabka iyo sunnada waafaqsan keligaaba haddaad doontona laakin wadarya waaxid waaxid baa waalan war la yidhahda ma jirto ninkii kitaabka ilahay garab marsan iyo sunnada nebigaa waalan oo khaldan macnaha ama tiradiisu ha badato ama ha yaraate ayib asaadisata casharata bal waxay ku cadday nusuustu iska badaayay dhanka badan inuu baatilka yahay wamaa aktaru nnaasi walaw xarafta bimuminiin yani wain tudic aktara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah nusuustaasi waxay faa'idaynaysaa intooda badan dadka inay lunsan yihiin in yar baa saas way maana miisaanku marka waa kitaabka iyo sunada asaadisata cashrata ixdaa lix iyo tobnaad waxa weeye alruksatu rukso iyo ogolaansho laysu ogolaaday fi ruqyati tufida min alcayni isha layskaga tufo walxumati walxummati iyo macnaha qaniyada qaniyada iyo isho in layskaga tufi karo inay banaan tahay xoogaha sheekh hadalkiisa waxaad muddaa inay ka muuqato labadoodaa mooye wax kale inaan layskaga tufi karin laakiin nusuusta waxaa kusoo arortay cuduro fara badan oo layskaga tufay macnaha ayib asaabicata casharata toddobiya toobaad waxa weeye cumqu cilmi salaf salafka cilmigiisa iyo siduu u xeel dheeraa liqawlihi xaggee laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa liqawlihi taabiciga odhaahdii uu yidhi yani saciid qad axsana man intahaa ilaa ma samic walaakin kada kada wuxuu yihi qad axsana wanaag ayuu sameeyey man intahaa ninkii ku kaaftooma oo ku gaabsada ilaa maa samica wuxuu maqlay ninkii ku camal falaayo wanaag buu sameeyey oo ninkii ama aayad soo gaadhay ama xadiid soo gaadhay ama cilmi soo gaadhay ku dhaqmaayay xumaan horta lama imaanin walaakin kada wa kada laakiin anigase waxaa i soo gaadhay xadiid cabdullahi ibni cabaas uu warinayo waxaad ka garan marka cilmigooda sida uu camiiqa u ahaa fa culima waxaa laga ogaaday marka ana alxadiida alwala xadiidkii hore ee ku bixiyey inuu ninkii taabiciga ahaa inuu isku tufo xadiidkaa hore laa yukhaalifu inuusan garab marsanayn athaniya xadiidka labaad isma garab marsana ka hore wuxuu tilmaamayaa arrin banaan oo dadka u banaan ka dambana muxuu tilmaamaya arrin macnaha waxa weeyaan middaa ka fiican haddaan ku idhahdo war sidani waa tahay laakiin si ka fiican baa jirta suurtagal maa haade saas way macnaha sidani waa banaantah laakiin waa laga fiican yahayo haddaad sidan samayso oo rag baa kaa fiicnaan raggii ka tegey baa kaa fiican saas way maanaa marka labada xadiis iskama hor imaanaya waana laba xadiisoo saxiixa mid wuxuu tilmaamayaa inay arrintu jaa-is tahay banaan tahay midna wuxuu tilmaamayaa inay jirto arrin ka fiican oo in ilaahay tala tala saarto laiska daayo inay kasii fiican tahay macnaa saasay tilmaamaysa cilmigooda cumkigiisana waxaa laga garanayaa markii uu yidhi xadiidkaasaa isoo gaadho yani iga soo gaadhay ninka muuse odhanin adiga iyo waxaad wadataba waxba kama jiro xadiidkaad sheegaysana waxba kama jiro ee wuu uqiray wuxuu yidhi haddaad ku anfasho wax kusoo gaadhay khayralaan ku siiyo aniga laakiin tanaa isoo gaadhay oo ficlan saas wey ruux hadduu cilmi hayo ruux kaleetana uu yidhahdo war cilmigaad hayso mid ka gadisan baan anigana hayaa inuu tajaawus iyo xadgudub ku sameeyo ma aha inuu isagii weeraro yidhah waru xaruurato waxba kama jira maaha ilaa uu ta'akudo oo uu hubsado ogaado waxan uu wataa baloorta meeshu ku salleeya hadduu marka cilmi kitaab iyo sunno iyo wax daliishanayo istidlaalkiisana uu sax yahay inaad macnaha waxa weeye aada weerarta maaha ama aad ku xadgudubta macnaha athaaminata cashrata ta sideed iyo tobnaadi waxa weeye bucdu salafi salafku siday uga fogaayeen can madxi linsaani insaanka in lagu ammaano bimaa laysa fiihi wax aan dhexdiisa ahayn wuxuusan ruuxu la imaanin inay ammaani ugu soo hoyato oo lagu ammaano salafku aad bay u nacmaayeen bal wuxuu la yimid iyo camalkiisa saalixa iyo wanaagga uu leeyahay in lagu ammaano ammaantoo dhan bay necbaan jireen waxaadan lahayn in lagu saaraayo waa qalad khalad buu dul saaray waa ka ilahi subxana wa tacaala yani waxa weeyaan fi suurati alicimraan aakhirkeeda walaa taxsabana aladina yafraxuuna bima atw wayuxibuuna an yuxmaduu bima lam yafcalu falaa taxsabanahum bimafazatin min alcadaab waxaadan la imaanin haddaad iska jeclaato un adoon yani waxa wey ahayn sheekh oon caalim ahayn inuu yidhahdo caalim ood iska jeclaato adoon geesi ahayn inuu yidhahdo geesi ood iska jeclaato adoo bakayl ah inuu yidhahdo deeqsi haddaad uun iska jeclaatahay taa way midda laga marka salafku aad bay uga fogeen waana akhlaaq xun waay haddaad tahay baa xataa ay fiican tahay inay ku qarsoon tahay aadan macnaha waxa wey dadku ayna kaa sheeg sheegin ayib ataasicata casharata tasideed sagaaliyo tobnaadi waxa weeye qawluhu odhaahdiisa uu yidhi weye anta adigu minhum kamid baa tahay xukaashu nabigu ku yidhi anta adigu xukaashow minhum toddobaatanka kun baad ka mid tahay ee jannada gelaya calamun weye arrinkaasi calaamo oo min aclaami nubuwa nebiga calaamooyinka nebinimadiisa ka mid wey nebinimada nebigeenna astaamaha iyo calaamooyinka kutusaya kamid tahay maxaa yeelay cukaashata bni mixsan mixsan saxaabigaa la yidhaahdo ficlan yani muusan ridoomin islaamkana muusan ka bixin islaamnimuu ku dhintay siduu nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh ku tilmaabayna mayna noqotay iyo suxbadii nebiga isagoon bedelin ayuu dhintay wlcishruuna alcishruuna midda labaatanaadi waxa weye fadiilatu cukaasha cukaasha saxaabiga la yidhaahdaa fadliga uu leeyahay raggii mujaahidiinta aye aada u dagaalamay buu ka mid ahaa radi allahu canhu arda alxaadiyau alcishruun kow iyo labaatanaadi waxa weye isticmaalu lmacaariid sarbeebyaasha oo la isticmaalo almacaariid waxaa la yidhahdaa sarbeebta hadal ujeedo ka wadato ujeedada aada ka wadatana ruuxa aada doonayso inaad si fahamsiiso sida aada fahamsiinaysa iyo si kalena hadalka waa laga waa ixtimaalaa macaariid baa sarbeeb xagee laga qaadanaya sabaqaka biha cukaasha halkaasaa laga qaadanaya nabigu sal alay waslam wuxuu ku qanciyey ninkii labaad hadal sarbeeb ah oo hadal toos ah hadduu dhihi lahaa kuma jirtid dhib baa ka imaan lahaa waad ku jirtaa haddii la odhan lahaana iyadana dhib baa ka imaan lahaayo waa laisdabageli lahaa labadii arrimoodba nabigu wuxuu ku oobsaday hadalkaa sarbeebta macna ayib athaaniyatu walcishruuna ta labi iyo labaatanaad waxa weeye xusnu khuluqihi sala allahu alayh wasalam nabiga akhlaaq wanaaggiisa sidii akhlaaqdiisu u wanaagsana xaggee laga qaada ya sabaqaka biha cukaasha nabigu sal alay wasalam muusan jeclaysanin ninkaa kaleeto inuu qalbigiisa dhaawaco akhlaaq wanaagay ka midka ah. waxaa kaloo laga qaadani nabigu sal alay wasalam saxaabadoo doodaysa markuu kusoo baxay muusan tacniisinin mana uusan canaananin mana uusan cayin ee uu usheegay nabigu salawatullah waslamu aleyh si tartiib uu usheegay marka nabigu sal lay waslam akhlaaq wanaagiisana inuu akhlaaq wanaagsan lahaana waa laga qaadan hada wabilahi tawfiiq wsala allahuma waslama cala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbi waslama walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh